إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال waxaynu ka bilaabaynaa aayadda afar iyo toddobaatan waa suuratu hood qisadii baynu ku dhex jirnay nebigaa la yidhaahdo nebi luud calayhi salaam iyo iyadoo malaa'igtii qoladan halaagaysay ay yimaadeen malaa'igtii qowmu qowmuluud halaagayaa meesha maraya waxa ay u yimaadeen nebi ibraahim sidaynu hore usoo aragnay waxay ugu bushaareeyeen qowmu qowmuluudna in la halaagayo isagana in awlaad khayr qabta uu heli doono arrintaasoo runtii aad dareemi karayso qiimaha ay leedahay waanay u duceeyeen qoyskan aalu ibraahim raxmat wa barakaatuhu ahla albayt ahla albeyt markaa waxaa soo xusnay in munaade xarfunidihii laga gooyay uu ku nasbisan yahay markaa la yidhaha yaa ahl albeyt waxaa kaluu noqon karaa mafcuul ficilkiisii uu xadfan yahay nahusu ahla albayt idinka ayaanu aalubeytkiinan aan u jeednaa arrinkii markaa halka usii dhaafay ayaa ilaahay u sharxay falamaa dahaba buu laha yidhi markii uu ka tegay can ibraahiim nebi ibraahim kolkii uu ka tegay arrawcu argagaxi ee naxdintii ay ka tagtay wa jaa'athu lbushraa bushaaradiina ay u timi yujaadiluna wuxuu nagala doodayaa fii qawmi luud nebi luud qoladiisiibuu ka dooday inahu nebiga la ydhaahda nebi ibraahim ina ibraahiima nebi ibraahim alxaliim mid dulqaad badan buu ahaa awaah oo taah badan oo cabsi ilaahay la taaha muniib oo ilaahay aada ugu noqda oo taa'ib ahoo towbadkeen badan yaa ibraahim ibraahimow buu ilahay yidhi acrib can haada doodan jooji doodan iska dhaaf innahu arrinku wuxuu yahay qad jaaa amru rabbik waxa yimi arrinkii ilaahaaga ilaahaaga amarkii sidaa yimid oo acadowgan inuu halaagayo wa innahum iyaga aatiihim waxa u imanaya uu yimid cadaabun baa u iman doona hayru marduud oo aan laga waabinayn aan laga celin doonin arrinku saasuu maaragtay loosoo loogu cadeeyay nebi nabigaa la ydhaha nebi ibraahim ibraahim rawci baa ka tegay rawcu waa naxdintii marka macnaheedu waxa wey kolkii hore waa didayoo dee malaa'ig danbuu israarme khawf iyo cabsi la socdaa markaysay safkarteen inay yihiin awliye ilaahayoo iyaguna arrin ilaahay u xil saaray fulinaya kolkay arrintaa isla afkarteen ayuu soo dhiiraday waxa uu ku soo dhiiranayaa sida aayadduba ay tilmaantay inuu ka doodo qoladan iyaga ah. oo uu leeyahay waxa ku sugan luud luud baa halkaa jooga iyo dadkii mu'miniinta ahaa maxaa laga yeelayaa macnaa doodu waxa ay u dhacaysaa inaanu dee ka muransanayn halaagga ilaahay ama cadowga lahayn ha laga daayo wuxuu u doodayaa u awliyada ilaahay iyo dadka saalixiinta ah taasoo runtii aad ka arki karayso dadka muminiinta ah inay yihiin dad gacala oo walaalo ah oo xigto ah oo had iyo jeer qofka walaalkii waxa uu ku tari kara wuu ku tarayaa wa khaasatan yucdiihi xaqa dayf marka ay martigelyo noqoto waa siinaya saaad kusoo arkaysa nebi ibraahim wa aydan laa yakhdulu sidoo kale ma hoojinayo oo meel uu kelmad ku leeyahay qofka walaalkii uu ku badbaadin karayo ma yaraysanayo markaa nabi ibraahim wuxuu arkay nimankaa lagu jahaysan yahay dee dad muminiin inay ku jiraan luud iyo aalubeytkiisiiyo intii rumaysay inay halkaa ku jiraan famaa wajadnaa hayra beytin min almuslimiin waxa aayaddaa suuratu daariyaad ku sugan ilahay uu tilmaamay in meeshaa aan lagaba helinba wax muslimiina isaga iyo qoyskiisa mooyaane oo weliba habartiina waa qoys labadii rukniya uu ku taagnaa midi u go-ay oo habartiina meesha ka baxday habartii lidatee kaafiradda isaga iyo hablihiisii intaasaaba ummaddaa dhane nebiga ilahaw dirae u baaqayo waa dad ayaan daran weeye oo aan rasuulkaa wixii ilaahay uu kusoo diray calfanin ilaahay baana subxaana wa tacaala waafajinta iskaleh waafajinta arrintu maaha dadaal iyo awoode waa waafajin ilaahay tiraduna <clears throat> saasaaba isaga yaray isaguna waxaynu uga jeednaa intuu doodaya waa isa aayadka kale ilaahay uu ku tilmaamay waa inta muminiintaa buu doodaya laakiin qof mujrima abaalkiisa la marinayo kama doodayo waxaad halkaa ka arkaysaa oo kale ilaahay baa u sababeeyey codsigan sababtuu usoo jeediye ilaahay uu su-aashan u weydiiyaya malaa'igtiisa waxa weye ilaahay wuxuuhi ina ibraahiima laxaliimun awaahu muniib saddexdaa sifaa ilaahay uu siiyey nebi dulqaad badan buu ahaa nebi ka xun buu ahaayo in fara badan gefka ka warwaro awaaha taah badan wuxuu ka taahayaa gefkiisa iyo khilaafka uu samaynayo isagoo rasuul ilaahayba ilaahayna wuu noqonayay intaasuu isku daray dadku dhibaatooyinka ay ula yimaadaan wuu dul jiray isaga wixii ka dhacayana waanu ka toobad keeni jira waanu ka xumaa waa arrin lagu dayan karo maaragtay qudwa qudwa saalixiinta ayuu yahay nebigani qudwa nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed baa la faray inuu ku daydo ila waa awowgii wey waa dadka muslimiinta aabbahoodii wey sidaa daraaddeedba xaliim waa sifa aad u wanaagsan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayaa wafdibaa u yimid oo wafdigiibaa dabeedna kolkii ay soo niman soo islaamayay oo nebiga la soo xidhiidhay oo cilmi iyo diin iyo isxaq doonayay bay ahaayeen kolkii ay wafdiga yimaadeen kolkiiba waxay way soo yaaceen iyagoo aan soo maydhanin ama aan diiftii iyo rafaadkii iska reebin iyo boodhkii qabax baa laga soo siiya waxala war nabiga aan aragno oo aan soo dhunkanno oo soo salaanno ninbaa isagu ka hadhay wafdiga oo awrkiisiibuu si wanaagsan u fadhiisiiyo dabray oo meel buu ku xidho rarkiisiibuu rasaystay oo alaabtii nadiifta ahayd buu kala baxay markaasuu maydhayoo dharkii cadaaye fiicnaa xidhayo isagoo gaashaaman oo si fiican isu soo habeeyey ayuu u yimi nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo si fiican u qaabilay oo degan markaa wuxuu nebigu ku yidhi warniyow laba sifo oo wan wanaagsan baa kaa muuqanaya shaqsiyadaada oo aad deganaansho iyo dulqaad markaa su-aal buu nebigu weydiiyey wuxuuhi ma anigaa isku abuuraya mise ilaahay baa igu abuura ma ilaahay baa kusiiyo kugu abuuray wuu ku mahadnaqay marka waa arin aad iyo aad u muhiimaho dee kolley waa arrin khilqiya ama jibiliya oo ilaahay bani aadamka uu ku abuuro dulqaadku laxaliim mid dulqaad badan buu ahaa nabigaasi ehm, waxa markaa aan loo dulqaadan karaynin aan la daysan karayn dembiga qofka ka dhacaya arrinta labaadee kudayashada mudani waxa weeye inuu qofku ka xun yahay awaah waa qofkaoo taahayo oo macnaha had iyo jeer ay ka muuqanayso dhiillo kasoo fushi dad iyo dunyo iyo wax dhaafay maaha laakiin waa gef uu ka xun yahay gefkiisuu ka xun yahay muniib ilaahayna wuu towbadkeenaya u noqonaya saasa laynaga doonaya alla uula hadlay nabi ibraahim waxa la acrab can haada arrintan iska dhaaf dadkan mujrimiinta ah u doodin nin ilaahay uu daba taaganyuu baadi doonayo mujrimahoo dembigii lagu hayayna cad yahay ka daayaha odhan waa saas wey qofku marka hal mar simbiriraxa ka dhacdo waa loo ergayn karaa laakiin marka uyo caadaystee rusushii ilaahay ku daashay oo mujrima maxaa loogu doodaa amarkana hore inusoo tilmaanay amarkan inuu cadaab yahay cadaabkii ilaahay baa u imanaya innahum aatiihim cadaabun hayru marduud cadaabaan la radiyay marduud lama radiyayo hayru marduud waa mid aan la hor joogsanayn go-aanka bani aadamka iyo fulintoodu wax badan baa fashilmo aan hirgelin laakiin go-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala mid la hubo oo hirgelaya wey walamaa jaaat markii ay u timid buu ilahay yidhi rusuluna luuda rusushayadii kolkay nebi luud u yimaadeen malaaigtii intay nebi ibraahim soo dhaafeen ayay ka bilaabeen rasuulkii ilaahay luud ayay u yimaadeen sii abihim waa la murugo geliyey aad buu uga xumaaday martidaa u timid wadaaqa waa cidhiidhyamay bihim iyaga difaacooda daraadi darcan xagga awoodda wa qaala markaasaa nabigaasi waxa uu yidhi haadaa yowmun casiib maalinkani waa maalin adag wa jaa'ahu waxauu yimi nebi luud kolkiiba waxa daf soo yidhi qawmuhu qoladiisii baa yimi yuhracuuna ilayh iyadoo loo dadejinayo oo dabada laga soo riixayay guclaynayaan wa min qablu martidan ka horna kaanuu yacmaluuna sayi'aat waxayan kuwo xumaanta sameeya ragga wax ka daya balaayadaana way wateen weerarkii bay bilaabeen qaala markaasaa wuxuu ihi isagoo joojinaya yaa qawmi tolkayo haaulaa'i banaati kuwani waa oo hunna adharu lakum iyaga ayaa idiin qalma idiin habboon fattaqullaaha ilaahay ka cabsada oo walaa tukhsuuni ha igu hoojinina ha igu fashilinino ha igu ceebaynina fii dayfii martidayda alaysa minkum miyaanu idinka mid ahayn rajulun rashiid mid hanuunsanoo miyir qaba war maxaa idinku aabay saasaa qur-aanku inoogu sawiray dadkii xumaa iyo xaaladahoodii macnaha halkaa waxaad ka arkaysaa qofka xun waa dhiiran yahay qofka xun xishood maleh lianna alxayaaa min aliimaan nabi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xishoodku iimaanku ka mid yahay waa wixii xunoo laga xishoodo qofkan kale laakiin aan xishoonayn breeg qabanaya ma jiro yufqad minhu lwaacidu annafsi waxaa laga layahay wixii joojin lahaa ee ahaa damiirka iyo xumaantoo laga siqsiqo iyo khajilaadii iimaanka uu keeni jiray baa meesha ka maqan marka wuu dhiiran yahay xumaanta wuu ku dhiiran yahay yaa uu soo sheegay ma ilaysbay ku hayeen mise toosh tafaasiirta qaarkood baad kutubahooda ku arkaysaa waxaa basaasad iyo wardoon u ahayd habartiisa dee reer habartii ay soo sheegaysa yaa qarinaya war soo yaacay bay tiri waa la joogaaye subxaan allah waayahay soomaalida waxay odhan jireen tuuga kula taalla lagama tabaysto waa tuug kula yaalla dee kuntintaad xidhaba wuu ogyahay si uunbuu u furi si kastaba hala la yidhaahda dee iyada qudhigeedu kol haddee waxaan ku jirto oo qofkaa dulligaa ay tahay baciid maaha inay soo sheegto inkastoonu nasku aanu cayimin markiiba markaasay yimaadeen kolkii ay yimaadeen ay nebi luud u yimaadeen jaad ad rusulunaa kolkay soo gaadheenba horta intaanay iyagu imanin markuu nebi luud arkay malaa'igtii oo bani aadam isku soo shabahay oo dad sharaf laho acyaan ahoo rag ahoo wanaagsan oo muuqaalkoodu fiican yahay ay yihiin ee uu arkay marti ayaa wuxuu arkayaa inay kaafiyo kala dheerita nimankan xaragoonaya meesha maraya iyo ragga sugaya labadaasaa isu qaban waaye siia bihim wadaaqa bihim darcan waqaala qaala hada yowmun casiib hadallada nuxurka laga dhaxlaya ama sawirkay bixinayaan aad buu uga xumaaday martida dee wuu ku farxayaa dabcan iyo sooryadoodii ajri uu ka helayo laakiin dhinacuu uga xun yahay waxa wey waxa lagu soo wada ogya iyo isagii oo aan awood lahayn oo ku difaaco iyo dad xunkan aan abhinba aqbalayn kuwanoo warla iyo kuwanoo ilaysku doonaya iyo isagii u dhexeeya oon itaal lahayn martina loo yahay intaasoo la isu geeya waxay dhaxashay ama ay la mid tahay yusaawi haadaa yowmun casiib wallahi waa maalin adag buuli marka halkaa waxaynu ka arkaynaa qofka muslimkaa wixii ku dhacaya ugu horeyn ayaa ay tahay inuu ka diiqadoodo qofku lanna waa wax kugu dhacaya un adiga karamka iyo deeqda wanaagsane waxay sheegaysaa cidda had iyo jeer qofkan martida oo ah in sharaftiisa iyo qiimihiisa ay ka mid tahay inuu ilaaliyo waa tii soomaalidu had iyo jeer maganta si aanay tolkood u difaacin bay maganta u difaaci jireen dhaqan wanaagsan bay ahayd taasina waa midh kaloo jira inkastoo magantu dee gaal iyo islaamba mal wakhtiyadan dambe gaalkumaa la difaacaaye ka muslimkaa cidina ma difaacdee dee difaaca u horeeya muslimka lahaa gaalkuna markii uu xaqu leeyahay isaguna in la difaaco ee magan iyo marti uu noqdo waa la difaacaya laakiin haddii muslimkiina la difaaci waayo martida ahaa gaalkana la difaacayo dee waxay way way isdabarogaysaa way isdabarogaysaa marka qofkii martiya gaal iyo islaam kasta ha ahaado ee xaq leh waa in mid walba xaqiisa la siiyaa markaa islaamku ka warramaya waa taa weeye <coughs> waaya sia bihim waa ficil majhuula sida qiila iyo jia iyo niila oo kale waa murugaa ku dhacday waa la murugeliya nabiga ka xumaaday dhalaayada sugaysa wadaaqa bihim darcan darciga markiis hore dhudhunkaa la ydhaa dhudhunka ayaa la ydhaahdaao dhudhunkaaga marka aad sidaa u kala bixin karayso waa maraad awood iyo iskala bixin leedahay haddii laakiin gacantuba ay ku xidhanta oo meeshaad u qaada aanad ku fidin karaynin nin gacan xidhanoo gacmo laabanoo garba duubanoo waxba qaban karayn baat wadaaqa bihim daracan dhudhunkiisiibaa cidhiidhi noqday macnaheed waxa weeye awoodu isku kala bixiyu raggan ku waabiyo ayaan meeshii jirin waata la yidhaahdo cudud baan jirin cudud iyo xoog iyo muruq iyo waxaan oo dhammi dee waa eraya jirku leey laakiin ka turjumaya awoodda qofka ayay ka turjumayaan markaa ninkani nabigaasi calayhi salaam xagga dhudhunkiisa cududiisa gacantiisa oo gaabatoo cidhiidhi noqota waxay ka turjumaysaa inaanu cadowga gacantu u qaadi lahaa kari karayn markaaswaxay muujinaysaa wadaaqa bihim daracan in wuxuu ka xunya maaha martida laakiin waa waxaan lagu samayn doono bakhaylkaa martida ka xumaada oo idhaahda meesha reer ma degana raggiibaa ka maqan iska socda reermigaa markaad usoo eegto kala duwanoo midna dumarkaa ku fadhiisinaya odhanaya bal waa soo socdaayo wixii laydinku sooriya in laha layni siiyo shahan sii cabo caanahan sii cabo fariisine qolana iyagoo buulasha ku jiraa loodhanana ma joogo dheh ka dhaqaaqeena marka macnaheedu maaha inuu martida iyo sooriyadooda ka xun yahay laakiin waxa lagu samayn doona hada yowmun casiib waaya wa qowmuhu yuhracuuna ilayh wa qablu kaanuu yacmaluuna sayi'aat waxa yimid qoladiisii nebi luud iyagoo degdegaya iyagoo lagu yaqaano inay rag wax ka dayaan ay xumaan sameeyaan maxay la socdaan markaasaad isweydiinaysa way degdegayaan xumaanta noocana bay samayn jireenoo lagu yaqaanay martibaa meesha joogta maxay markaa u socdaan dee waxa weeye xumaanta marka yuhracuuna ilayh waa eh, ficilka haddii saa majhuulkiisaa lagu macneeya waxa weeyaan yudfacuuna min alwara waa iyagoo xagga dambe laga soo riixayo kale qofka had iyo jeer marka uu soo gariirayo ee uu kadlaynayo ayaa ereyga lagu isticmaalaa markaasaa ayaa manaa yusricuuna un oo caadiya maahe wax weeyaan waa qofkii oo xumaantan abateed badan uleh oo si usoo degdegaya oo ordaya intaasaa eraygu xambaarsan yahay nimankii wax laga daya sida qur-aanku marar badan uu tilmaamay nimankani iyagaa ugu horeeyay maa sabaqakum biha axadun min alcaalamiin min axadin min alcaalamiin ka horeeyey nimankaa ma jiro cid uga horraysay iyagaa ugu horreeyey laakiin cudurkii ma hadhina wuu sii faafay wuu sii socday ilaa yowmina haada dadka had jeer aan diinta iyo iimaanka lahayn wax shaydaanku uu uba qurxiyo weeye markaasaa dabeetana ummadaha ay yidhaahdo waannu ilbaxnay wadamada gaalada dee ururay samaysteeno ururadoos ayaa wasiirada ku jira oo golayaasha ku jira oo maalmaha qaarkood xaflado lahoo mudaaharaado oo dee subxaan allah waana laga yaabaa dee dadka muslimiintaee meeshaa taga cudurkooda in qaarkood ay soo qaadaan waa waa rag ba-ay wey rag dhintay wey qaala yaa qawmi haaulaai banaatii hunna adharu lakum nabigani wuxuu leeyahay kuwani waa hablahaygiioo iyaga idin wanaagsane guursada guursada waa arrin aan la tirin karayn culammada had iyo jeer dibiga iyo khuluqu marka ay tirinayaan nin nin wax ka daya waxa had iyo jeer laga dhaxla ee dhibaato ah dee waa wax aad iyo aad u fara badan macnaa cudurada ka yimaada waxyeelada qofka jidhkiisa ku imanaysa faacilka iyo mafcuulkada shareecadduna dee halka ay ka taagan tahay marka aragtaan labadaa ka lagu samaynaya ka samaynaya nebigu khaarajiya unbuu waa waslad quluntay oo mujtamaca ka mid ah in laga dhex saarunbay mudan yihiine khaarajiya alla khaarajiya culimada qaarkood baa waxay isku dayayaan inay markaa ka yara duwaan nebiga oo waxay idhaahdeen hablahanuu sheegayaa waa dhadigii ummadda oo dee nebigu aabbihii ummadda aabbihii ummadda wey markaa dumarkeennii waa kuwana guursada buuga jeedaa laakiin maxaa u diidaya haddii dee ay si xalaalahoo wanaagsan oo nadiifa ah intay toobadkeenaan hablihiisa u guursanayaan dee waxtaa laftigeeda maanicaho u diidayaa ma jiro wuxuunay muujinaysaa uun inuu doonayo dadkan qiyamkii wanaagsanaana inuu ku soo celiyo iyagana uu ka bilaabo taasubaa maaragta ay muujinaysaa ummadaha qolaba waxbaa ku dhaca cudurka gaalnimada la ydhaahdaa waa cudur dilaayahoo cudurro kaluu dabada ku wataa asalkiisaba imaanla-aantu marka waxaynu arkaynaa ummad walba oo ummadahan ilaahay uu halaagu inooga warramayo qolaba cudurkan gaalnimada mid kaloo balaayaaba ugu lifaaqan oo ilaa yowmina haadaa jira marka kuwan waxa ugu lifaaqan alinxiraafu lfidri lkhuluqi akhlaaqdoodii iyo abuurkoodiioo sidii wanaagsanayde ilaahay uu ku abuuray ka leexatay oo xataa wax aanu xayawaanku samaynin ayay samaynayaan xayawaanku waxaanu samayn bay samaynayaan marka taa khuluqoodii ayaa leexatay leexdo iimaan la-aantu ay keentay qolyahan soo socdana qolaba wax qolo dhaqaalaha ku xadgudbay qolo nabadgelyadii cadaaladda ku xadgudbay qolaba waxbaa aynu arki doonaayo cudurka gaalnimada usii wehelaya marka nimankani waxa ku dhacay inxiraafka ah iyo baydsanaanta ah iyo leexashada xaggii akhlaaqda ay ka leexdeen wanaagsanayd fataquu llaha walaa tukhsuunii fii dayfi alaysa minkum rajulun rashiid war ilaahay ka cabsana ha igu fadeexadaynina martidayda miyaanu idinka mid ahayn nin hanuunsani intaasu isu raaciye laakiin abhinta iyo waaninta iyo joojintu waxay anfacdaa qofkii imaan lahu qofka kale kaanamaa lam yuqal lahu ilaa dalik iyadoon hadalkanba loo odhan bay ka dhigantahay qofkii kale qaaluu markaa nimankii waxay idhaahdeen gaalada ahaa ee qowmu luude xumaanta samayn jiree martidiisa soo weeraray laqad calimta waxaad ogtay nebiganow maa lanaa inaanu noo sugnayn fii banaati ka hablahaaga min xaqin wax muraad ah wa innaka adigu la taclamu waxaad ogtay maa nuriid waxaanu doonayno qaala markaa wuxuu ihi low anna lii bikum haddii uu iigu kiin sugnaan lahaa oon idiin heli lahaa quwatan awood aw aawi ama aan ku tiirsanaan lahaa ilaa ruknin shadiid tiir adag wallaahi waxbaan idinka qaban lahaa laakiin labadaasaanan midna hayn jawaabtay ka celiyeen waanu hanuunsannahay maaha oo asalkeedaba waxa uu usoo qaadayaa laysa minkum rajulun rashiid qofka hanuunsan ayaa la abhin karaa oo wixii aad u sheegtay kaa dhagaysan karaa war waan idinku ogaa inaydaan khayr lahayne wax hagaagsanima idinku jiraa oo wax iga dhagaysta iyagiina waa soo boodeen waxay dhan war waad garatayba sawtaadna taqaanay alam nanhaka can ilcaalamiin si aayad kale tilmaamaysa miyaanaan martida caalamka koodhan hore isaga dah ogeysiis baabaan kusinaa waxaanu ku nidhi inaan isku dhicine martida caalamkeed soo urursanayso annagu kuwaa dayn mayne iska daah alam nanhaka can ilcaalamiin miyaanaan martida caalamku iyo meelaha ka imanaysae socdaalka ah waa ku jahaysanahay kuwaase iska daa sawtaanu ku nidhi adiga maxaa kuwan kuu keenay laqad calimta maa lanaa fii banaatika min xaq hablahaaga inaanaan xaq u lahayn macnaha waxa weeyaan inaanaan xiisaynayn oo aanaan muraad u lahayn sidii wax aanay u qalmin oo kale gayaan nooma aha iyaguyo kuwana gayaan noo ah dumarku gayaan nooma aha ragga gayaan noo ah asalkeedaba bal imika adugu dadka iimaanlaawayaasha u fiirso oo waxaa aad loo buunbuuniyaa waxaa aad loo jecel yahay xaaraaniba xaaraantay kasii xuntaha waxa la cuno waxa la cabo waxa la xidho waxa loo galmoodo waxba waxa uu kasii xun yahay xaaraanimo xaarantay kasii liidato ayaa dhadhan u leh halka qofka muuminkaa waxba waxa uu ka xalaalsan yahay uu ka jecelyahay waxa keenaysa iimaanla-aanta arrintaa keenaysa sida iimaankuba had iyo jeer dareen gaara u leeyabu kufriguna dareen gaara u leeyahay markaasaa waxa qaawanaanta la ydhahdo wakhtigan aynu joogno qaawanaanta iyo rag iyo dumar isu taga iyo dumar isu taga gabadh iyo gabadh iyo nin iyo nin isu taga waxaasoo dhan baa sawir lagala daalan oo meel walba la geliyay oo iyagu markay soo dhaweeye soo dhammeeyeen ayaa dadka muslimiintaa sanka laga gelinaya ama internet ha loo soo geliyo ama t v ha loo soo geliyo ama cajalad ha loosoo ama jariirad ha lagu soo duubo dadkiibaa sanka laga gelinaya markaasaa wax waloo loo baahan yahayba tobka u horeeya halka u horeeyaa la keenaya naag qaawan qaar isfuushanaya waxuun bal inuu qofku halkaasun kala bilaabo kii in badan ka meeraystay meel aanu ka meeraysan karayn kolay warkaa tahayna warkii aad u baahan tahay baa tvgii laga soo daynayaa gabadh marka horeba aad ka warwareegaysaybaa kasoo boodayso dhaka qaawan dee kolna miyaad foorarsan kolna miyaad eegi kolna miyaad foorarsan kolna miyaad eegi macnaa waa lagu qasbaya adigu isma xukumi kartid annaga xukumaynaa laleeya marka runtii waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo shayaadiinta iyo ehelkoodu ay ugu talagaleen dadka inay siday doonayaan u dhigaan noloshooda u qaabeeyaan waaya nabigaasi waa yar cawray wuxuu cabanayaa maaha laftiisa waxa weeyaan dadkaa martida ah iminkuunbay kulmeen laakiin wuxuu arkayaa dad saalixiino waa wanaagsanoo in la difaaca u qalma inay yihiin bacabashadiisii ay noqotay wallaahi haddaan awood ciidan lahaan lahaa haddaan reer adag iyo qabiilo ku tiirsanaan lahaa maanta waxbaan idinka qaban lahaa marka lowdani waxa jawaabteeda ay maxduuf bay noqonaysaa low ana lii hadduu ii sugnaan lahaa bikum idinka waxyeelayntiisa quwatan haddaan awood yeelan lahaa aw aawi ilaa ruknin shadiid ama qabiilo adagaan ku tiirsan lahaa la badashtukum badshan qawiyan wax adag baan idin yeeli lahaa laakiin anigana ciidan ma hayo qoladaydiina dee wax miyir qababa ma hayo waaba kuwaa waasha dhowrkaad wax islaama dee dhowrkaa qof baa ka jooga dumarka ah marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu faalleeyey maalin maalmaha ka mid ah. ambiyada dee qur-aanku uu baraya ee la leeyahay ku daya ee qisooyinkooda loo sheegayo ayuu faalleeyey markaa wuxuu soo qaaday nebi ibraahim iyo nebi yuusuf iyo nebi yuunus iyo nebi luut intii kale wuxuu u yaalay hadalkiisu sidii wax maaragtay arrinka ay qabteen arrin weyn ahaa amaba uu ku amaanay nabigu caleyhi salaatu wasalaam laakiin waxaad yar moodaysa inuu nebigu ku diidanaa luud cabashadan markaasaa wuxuu nebigu ihi waa xadiidkii saxiix ahaa waxa uu markaa nebigu ihi calayhi salaatu wasalaam yarxam ullahu luud laqad kaana yawi ilaa rukni shadiid ilaahay nebi luud ha u naxariistee muxuu cawday laqad kaana yawi ilaa rukni shadiid tiir weyn buu ku tiirsanaa wahuwa allah tiir weynoo ilaahayah ayuu ku tiirsanaaye muxuu reeraya waxaabuu soo qaaday dee tiirkaa uu ku tiirsanaanaa waa kan u hirgeliyay awooddii ilaahay buu haystee muxuu awoodda gale maadigaa uga cawday ayaa uu markaa nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin isagana barda waa rasuul ilaahaye dee waxuunbuu istusayo taa ilaahay ma dafirsane mana salogsanee waxa hadalkiisu u muuqdaa uun tii kale uu ku kabi lahaa ama sababtii sababtii isaguu la iman lahaa ayuunbaa uu jeclaystay uun saa daraaddeed baa qisooyinka qaarkood ay tilmaamo ma aad ka arkaysaaba muuqaalka qisooyinka intii ka dambaysay oo dhan rususha waxa laga soo saaraa dadka ama qabiilada halkaa una xoog iyo xoolaba badnayd una laandheeraysnayd sida nebi maxamed ba u ahaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay quraysh uu soo saaray qolyahan dambe lafdigooduna ee qowmu shucayb waxaa ka muuqanaya hadalkooda sababta ay shucayb ugu habranayaan ay wax uga qaban laayihiin inay tahay reerkiisu ay ku xaqdhowrayaan asalkeedaba reerkuna dee waa seef laba afloo marna xagga khayrkaa loo jahayn karaa oo diinta difaaceeda iyo horumarkeeda loo adeegsan karaa marna inagu kiciya iyo qabaailka inaga celiya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxba muu kala eryin tarkibadii qabiilka iyo suldaamadii iyo caaqiladii wixii isa saarnaa iyo jilibadii iyo muu kala didinine intuu qabtay unbuu jaheeyuu ka faa'ideeyey ilaa de qaarkoodoo jihaismi waayey mooyaane sida munaafiqii cabdilaahi ibnuayi la odhan jira madiine joogay mooyaane laakiin sacdu bnu mucaadi iyo sacdu bnu cubaada iyo oo salaadiintii ka mid ahaa reer ansaareedee madiine joogay nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuu yeedho wuxuuhi war islaamku qofku mansabu haysta kama qaadee mansabkiisunbuu sii qurxinaya marka mansabkaagii iyo awooddaada islaama ugu adeegaysa ha waan ugu adeegaya dee wuu abruufgareeye uun wuxuuhi aniguna waa ku ogola waa kuu saxeexaye suldaanka ummaddaa teedee halkaa ka jihe saa bay habboon tahay dadku inta faraha badan qabaailku wuxuuna isu kaashadaa waxaad yala mooda inuu kooban yahay oo iska liitee waxaa la ysu kaashanayaa inuu noqdo diin horumarinteed iyo ku camalfalkeed iyo xaqa uheelintiisa iyo dad wanaagsan taageeridooda laysu urursadaa laa bas iyado dhib male dii laga aamin yahay fitnada kale qaaluu markaa waxay idhahdeen yaa luutu nebi luud ummadiisiibaa hadlay kuwii liitay luudow bay idhaahdeen innaa annaga ina anagu rusulu rabbika caafuwan waxaa hadlaya malaaigtii malaaigtiiba hadlay malaaigtiiba markay arkeen uu cidhiiri galay nebigani ayay hadleene xaqiiqadiiba u dhiibeen waxay idhaahdeen malaaigtii inaa rusulu rabbika anagu waxaanu nahay ilaahaagu malaaigtii uu soo diray lan yasiluu ilayk waxba kuma soo gaadhsiin karaan kuwani fa asri guura geli biahlika reerkaaga biqicin min alleyl qayb habeenka ka mid a ah, habeenkoo waxaa dhan yihiin guurageli walaa yaltafit yuu soo eegin minkum idinka axadun qof yuu soo eegin kuwan marka la halaagayo ila mra'atak ooridaada mooyaane taasi dibbay usoo eegi doontaayo innahu musiibuhaa waxa ku dhacaya maa asaabahum waxa iyaga ku dhacay iyada ku dhici doona ina mawcidahum asabx wakhtiga ballanta loo qabtay waa subax alaysa subxu biqariib miyaanu subxu dhowayn waa dhow yahay malaa'igtii markay arkeen inuu nebigana cidhiidhi galay intii horena isumay sheegin malaaig dee bani aadam isku soo shabahay inay yihiin isumay sheegin laakiin kolkay arkeen inuu diiqad badan dareemay ayay u bushaareeyeen inaan iyagana waxba la yeelayn isagana waxba la yeelayn arrinkay doonayaanna aanu hirgelayn laakiin arrinka ilaahay uu soconayo arrinkuna sooba dhammaaday oo gebageba la taagan yahay walaqad raawaduuhu can dayfi fadamasnaa acyunahum aayaddaa suuratulqamar waxay tilmaamaysaa halka iyaga laga bilaabayba halka halaagga laga bilaabay inay intii soo ordaysa ahayd martidiisiibay ka dooneenoo anna indhahan ku dhuftay baa ilahay wi fadamasnaa acyunahum faduuquu wa nudur waa ka cadaabkaygii baa ilahay wi nimankii xumaanta doonayee dadka kale ay kaba dambeeyeen intii bilowga ahayd halkan soo taagnay ayaa malaaigtu indhaha ay ku dhufteen dabeedna wixii kalena cagtaa la mariyey dig iyo damti ayaa ku bilaabanta waxba ku gaadhsiin maayaana reerka guura geliyo adiga iyo hablaha intiinaa muminiintii dhaqaajiya biqidcin min alleyl qidcigu waa gobol macnaa inta habeenku dadan yahay u xadheen eanu habeenkii wada tegin dhaqaaji dib ha usoo eegina habartaada mooye intiina kale dib ha usoo eegina oo talo maxaa loogu diiday dibu eegidda wallaahu aclam laakiin sidaas amarkuu ku dhacay oo rubama in naxdinta wadmahuba goi lahaa si kastoo ay tahayba ha soo eegina baa layi iyadu laakiin way soo eegaysaa waxa asiibaya wixii iyaga asiibay su-aal buu keenay marka sida hadalka laga fahmi karo ama aayadda waar nimanka waanu isku raagnaye talow goormaa la halaagaya dabeetana waxa la inna mawcidahum usubx subax markaa ka'anamaa inuu subaxa laftiisii markii la subaxaa la halaagaya inuu subaxiina yaro baciidsadayba in imika la bilaabi lahaa malaa'igtu markaas ila alaysa subxu biqariib subxu miyaan dhowayn waa dhow yahay waxba hadda dee subaxu waaguba baryi maaye marka waxaa ka yara niyatu su-aalkaa laga fahmaya macnaha fasliga aan wasli lahayn wasli iyo fasli macnaa xuruuf lcadaf baan jirin wa ina mawcidahum iyo fa ina mawcidahum iyo ma jirto xuruuftii cadafka laakiin ina mawcidahum iyo alaysa subxu waa jumlooyin gaar u yaalla oo aan xarafkii xidhiidhin lahaa meesha lahayn marka had iyo jeer waxyaabaha loo fasliyo ee hadalka loo kala googooyo xarfaha cadafka looga daayo ayay ka mid tahay anna fil kalaami niyata su-aal iyada oo hadalka uu ku jiro su-aal qarsooni inahu musiibuhaa maa asaabahum nimankan waaiyadaa waxaa ku dhacaya wixii kuwan ku dhacay markaasaa dabeedna su-aalay iman kartaa goormaa la halaagaya subaxaa la halaagaya kolkaas haddana inta kale la sira waaya falamaa jaaa amrunaa markii uu yimi cadaabkayagii buu ilaaha yidhi jacalnaa waxaanu ka yeelnay caaliyahaa xaggeedii sarraysay magaalada iyo deegaanka ah saafilahaa xaggeeda hoosaa la mariyay wa amdarnaa calayhaa waxaanu ku hurgufnay buu ilaha yidhi oonu ku soo dasiinay ku shubnay sida roobka xijaaratan dhagaxaan min sijiilin dhagaxowday looba la duway ah istabahaysa musawamatan laga soo asteeyo laga soo calaamadeeyey cinda rabbika ilaahaaga agtiisa wamaa hiya may ahaanin balaayadaasi min aaalimiina bibaciid daalinkama foge ku ogaada ilahay baa subxaana watacaala saa u tilmaamay arrinkuba intaasu ku dhammaaday amarkii ilaahay baa yimi dabeednana dee ilaahay marka uu meel doono inuu qabto iyo markuu meel doono inuu uhiliyo waa u dhib yarta deegaankii o dhan wuu halaagay dadkan yara koobanna wuu badbaadiyey balgaro iyaga halkuu geeya ma bayna asamaai waalardi buu geeyey ma deegaan gaara buu geeyey si kastaba ha ahaatee ilaahay weligiisa waa la hayaa cadowgiisana wuu ogyahay marka alcaali wasaafi xaggii kore dhulkan ayaa ilaahay intuu fujiyey ayuu xagga hoose mariyey malaaigtiisii buu diray junuuddii ilaahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaahay collaalkiisa isagaa yaqaano marka intoo deegaankiiba la jaray baa la afgambiyey dhulkii cadhadii ilaahay uu qabay baa dam laga dhigay dee intaasi waabay ku fillaydba wixii meeshan ka dhaqdhaqaaqaye balaayadii meeraysanaysa meeshan haddii gebigoodiiba la hurgufo xagga kale loo rogay intaasi way ku fillaydba cadhada ilaahay uu qabay buu ku shubay dhagaxaanta ama si kale haddii loo dhigo intoo dhagaxaantii lagu sii daayey oo qof walba halkiisa dhagaxiisii uu ku haleelay ayaa haddana la afrogaynaa oo labadaa la daray waamdarnaa calayha lianna wowgani ma faa'iideynaya tartiiba rubamaa eh, yufiid cagsa tartiib inuu tartiib faa'iideeyo cagsigiiba waa laga yaabaa dhagaxaantu ay horraysa sijiilku waa dhoobada marka la dubo ee la adkeeyo ee ay noqoto dhagaxaan dubuhu burburin karayn oo dhagaxaanta qaarkood kaba jilicsan yihiin manduud waa mid aan kala go' lahayn aan filqamayn oo xabadaha waxaa la yska yaqaanaa qaarkood oo ama katiba oo kala googo'ah ama yoolbeenaad iyo waxay ku samaysmaanoo iska seeraare iyo wax noqdo meelaha iska mara meetani way isdaba waxaa kaloo cajaa'iba musawamatan cinda rabbik ilaahay agtiisaa laga calaamadiyey waa arrin aana ka suuroobin toogashada baniaadamku wax toogto aan ka suuro gelin weli macnaha qof walba waxaa gantaalkiisu nambarkiis iyo magaciis iyo gantaalkiisa isleh gantaal wal oo ku dhacaya ama dhagax wal oo ku dhacaya qofkaa ah, wuu ku calaamadsan yahay hebel hebel miyaa weli halkaa la gaadhay tiknolojiyada gaaladu ay sheegaan dee way yidhaahdaan alqalaabil adakiya kuwaasay ku yara faalaan qumbuladaha fariidka ah ee had jeer meesha la doonaya hadafka ah si fiican shucaac uu ugu hagayo laakiin dee lama odhan karo intaasoo qof baa jooga mid walba hebel ha ku hagaago wax la gaari kara maa halkaasaa ilaahay uu marayay subxaana wa tacaala daalinkama foga qisada gebagabadeeda waa taa daalimiin baa ahaan aragta daalimiin inuu ilaahay halaagay wamaa hiya min aaalimiina bibaciid qofka dulmi sameeya halaagaasa xaasilu ah wailaa madyana qoladii reer madyan la odhan jirayna akhaahum shucayban walaalkoodii shucayb baan u dirnay buu ilaahay yidhi nebi shucayb qaala markaa wuxuu yidhi yaa qowmicbudullah tolkayow ilaahay caabuda maa laku min ilaahin hayruhu ilaah aan alla ahayn malihidin weligiinba wax sheegsheego walaa tanqusulmikyaala walmiisaan walaa tanqusuu ha dhimina oo ha shaxaadina almikyaala galaanka wax la daro walmiisaana iyo kafadda wax lagu miisaamo ha nuqsaaminina innii araakum waxaan idin arkayaa bikhayrin inaad iska barwaaqaysantihiin waa labantihin wa innii akhaafu calaykum waxaan idinka cabsanayaa cadaaba yowmin muxiid maalin idin koobaya cadaabkii cadaab dhexdhacaya maalin idin kooba oo idin halaaga sidaasuu nabigaasi iyaguna qoladan qudhigoodu kamay fogayn labadaa qolee hore waxay u yar badnaayeenun saddexda qolaba reer thamuud iyo qowmu luud iyo qowmu shucayba intaa udhaxaysa xijaas iyo shaam iskalkooda xijaas iyo shaam ayaa ay u badnaayeen kamay fogeyn iyaguna marka loo sii tallaabaya xagga shaam suuriya iyo xaggaa marka loo sii baxayo eryadaas iyaguna deganaan jira bartii kuwii hore ka miisaaniyana markii ay faafeen tarmeen iyana halkiibay ka wadeen iyaga gaalnimada waxa uu helinaya sida ka muuqanaya aayaadka in iimaan la-aantii waxay u dhashay iyaga inay ku xadgudbeen ammaanadii ammaanadii bay ku xadgudbaan dadka oo wada dhaqma waxay u baahan tahay ammaano weyn waxay u baahan tahay dadka xaqooda in la siiyo sidaad u jeceshay xaqaaga in lagu siiyo dadka waxa ugu liita qofka damaaciga la idhaahdo ayaa ugu liita damaacigu waxa weeye qof jecel wixiisa marka uu cid ka qaadanayo inuu loo dhammaystiro oon waxba laga nuqsaaminin markuu cid wax siinayana rifan iyo lisan buu ku samaynaya waa googoynaya ilaahay baa sawirkaa iyo tilmaantaa ka bixiyay waylun lilmuafifiin maxaa ku xiga aladiina ida ktaaluu cala nnaasi yastawfuun markay dadka ka soo miisanayaan qofkan wuxuu jecelaya inuu dhammaystiro oo loo wafeeyo waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yuqsiruun markuu dadka usii miisaya ama usii miisaamayana wuxuu leeyahay intuu hareeraha iska eego halkeed ka diista halkeed ka goosata taasuu fikreen marka nimankan asaabahum maa yusama bifuqdaani lamaana ammaana la'aan iyo iimaan la'aan baa islaasima oo asalkeedaba qofkaasi haddaanu iimaan lahayn oo uu gaal yahay weligiiba ha kuu sheegtay inuu dadka wuxooda iska ilaaliya inuu caynkan yahay markay u sahlan yahay sanaatii aanad arkayn buu khiyaamaynaya markuu u sahlan yahay khiyaamadiisa meel dheer buu uga soo wareegaya jiiro dheer kolkaa waxa kaa kara qofkii iimaanbaa ka hayn kara haddii kaa laga waayay ammaano kasta ha sheegtay ha rumaysan ammaano xumadaasaa ku dhacday oo runtii khatar badan waxyaabaha kalsoonida ummadda ka lumiya ka mid tahay ammaanola'aantu aakhiru zamaankana ammaanola'aantu inay sii badanaysu nebi maxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waa iimaan xumo qofka waa in lagu aaminaa ballanta waa in lagu aaminaa mas-uuliyadda waa in lagu aaminaa sirta waa in lagu aaminaa maxaanku dhaa dhaqaalaha iyo maalka waa in lagu aaminaa qoyska xataa dee ninkiiyo xaaskiisibaa ammaanooyin badanoo udhexeeyaad la diiday inay markaa dhaawacaan laakiin mar walba <clears throat> waxa u horeeya towxiidkii yaa qowmi icbudu llaaha maa lakum min ilaahin hayru taasi rasuul waliba halkaasu ka bilaabaya mikyaal iyo miisaan mikyaalku waa waxa la galaandara had iyo jeer halbaagiisu uu yahay wax la darayo miisaankuna waa shayga dheelitirka kafadiiyo miisaanu noqdo kaasaa mal labada qayboodba arrintu kuma ega keliya kifadda iyo miisaanka laakiin wax kasta oo bani aadam uu idin dhex maraya oo kala qaadanaysaan oo kala qiyaasanaysaan waa in la dhammaystira uun waxa muujinaysa qaybtaa dambe ilaahay uhi walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum qaacidada u taallawata walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum dadka shayadooda iyo waxa mumtalakaadkooda ay leeyihiin ee ay idinka qaadanayaan isdhaafsanaysaan ha ka nuqsaaminina marka wax wal oo la cabirayo mitir ha lagu cabiro garaam ha lagu cabiro kafad miisaan tiradiisa tayadiisa shay walba waa in wixii la isku ogye lagu heshiiyey sidiisa lagu fuliya ninkani wuxuu nabigaasi wuxuu hi innii araakum bikhayr waa bushaaro war waa ladanti war waxaan arkaya inaad barwaaqaysanti inaad barwaaqaysantiinoo xaaraana idaan u baahnayn baan arkayaa xalaashu idinku filan tahaye war ka daaya haddii kale cadaab idinkoobaa dhici wayaa qawmi tolkayaw awfuu almikyaala wuu ku celiyey galaanka dhammaystira waalmiisaana miisaankana dhammaystira bilqisli si cadaalada walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka nuqsaaminina ashya'ahum xoolahooda walaa tacthow ha xumaynina fil ardi dhulka mufsidiin idinkoo kharibaya baqiyatullah ilaahay waxauu idiin dhigay ee idiin baaqi yeeleebaa khayrun lakum idiin wanaagsan in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysantihiin wamaa ana anigu mahi calaykum dushiina bixafiid mid idin laalaalinayo oo dee lagala xisaabtamaya camalkiina idin gaadhsiiya ammaanadii wuu ku celinaya waayo kolkii hore nafyi buu ugu sheegay halkaa hore shaygii mafhuumka ahaa ayaa imika manduuq noqday hadalku waa mafhuum iyo manduuq manduuq waa wixii lagu hadlay waxaa lagu hadlay waxbaa ku hoos jiro oo laga fahmaya imika haddaan ku idhaahdo kaac waa hadalkii manduuq ahaa ee lagu hadlay waxa mafhuumaho ku hoos jiroo la fahmayaa ha fadhiisanin soo maaha dee ha fadhiyin baa la macnaheedu waa aniga oo ku idhi laa taqcud markaan ku idhaahdo qum istaag waxay la mid tahay ha fadhiisanin markaa iminka kolkii hore walaa tanqusu lmikyaala waalmiisaan kafadda iyo miisaanka ha nuqsaaminina waa wax la diiday wax la amray baa ku hoos jira markaasoo ah dhammaystira dhammaystiradii markii hore mafhuumka ahayd baa imminka manduuq noqotay oo uu yidhi awfu lmikyaala wlmiisaana bilqasd maxay macnaheedu tahay markaa ila waynagu filay kolka horebe waxa weeye tawkiid haddii hadalka lagu celiyo manduuqii mafhuum laga dhigo mafhuumkiina manduuq laga dhigo waa nooc ku celcelina mar kastoo hadalka lagu sii celiyo muhiimadda arrintaasi ay leedahay iyo miisaanka ayay muujinaysa saasuu sheegay wuxuu raaciyey markaa walaa tacaw fi lardi mufsidiin arrintii waa arrin dhaqaale dhaqaalahoo lagu xadgudbo oo la yska dulmiyo in ay tahay dhulkii ilaahay oo la fasahaadiyey walaa tacthaw fi lardi mufsidiin haddii dadku isdulmiyo oo uu yimaado waxa dulmiga la idhaahdo cudurrano ka dhammaan maayaan deegaanka raxmaad ilaahay oo wanaagsanna heli maayaan waxa la yidhaahdo nabadgelyada iyo barwaaqada iyo horumarka asaaskiisu waa cadaalada ilahay baa wuxu uhi alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin ulaa'ika lahum lmnu wahum muhtaduun aladiina aamanuu dadka intay ilaahay rumeeyeen walam yalbisuu iimaanahum biulmin aan iimaankoodii ku dhex darin cadaaladdarro ulaaika lahum lamnu kuwaasaa nabadgelyo leh wahum muhtaduun kuwaasaa hanuunsan marka nabadgelyadu waxay leedahay waxyaaba asaasiyaata iyo muqawamaadahoo ay ku taagan tahay dee nabadgelyada in fara badan waa ku faanaa laakiin waxa dadku muhiima inay isweydiiyaan nabadgelyada asaaskeedu waa maxay waa cadaaladda ka wax loo xukumaya waa inuu cadaalad helo ka la xukumaya waa inuu cadaalad helo ka wa xukumaya laftiisa waa inuu cadaalad helo ammaana waa inay jirtaa cadaalada waa inay jirtaa haddii kaloo cadaaladda la waayo waxyaabaha ka dhasha waxa ka mid a ah, qarax baa ka dhasha oo maalkana madluum noqonaya o maantuu dul qaadanaya berituu dul qaadanaya saadamu dul qaadanaya isejinaya mid kale isaguna intaa in leku dhacaysa mid kale intaa in leku dhacaysa dabeedna kutladaa samaysmaya madluumiina oo la dulmiyey laa naaqata lahum walaa jabal waxu miciina waayey marka dambe waxay odhanayaan dal iyo dadbaha isla kharaabee aan qaraxno ayaa la odhanaya markaasaa qofkaasi wax alla wixii uu ka xishoon jiray oo dhan uu samaynaya leanna wuu qoostay waata aynu odhan karna caalamka maanta way haysataa markii cadaalad la-aani dhacday markii dadkii muslimiinta ahaa midba meeshii laga helay gaaladu ay ku raabsadeen ay cuneen ayaa ummad fara badani ciil badani uu qabtay dabeetana nin waliba dhankii uu jeeday buu ku qarxay iyo kii uu helay <laughs> masaxbaa mise waa khalad <laughs> kama lamaba eeginba ama midkay doonaysaa noqoto laakiin arrintu waxaan o dhan waxa dhalay cadaaladdarrada iyo dad horumar sheeganaya oo ilbaxnimo sheeganaya oo xaqul inay wadaan sheeganaya oo yidhaahda adduunyada ayaa annagaa u hormooda ayay arkeenoo dadkii cunay oo xoolihii cunay oo qaarkoodoo cagaha ay sii muuqdaan liqay ayay arkeen kaasaa dabeetanaaya qaraxa adduunyada maanta isu yeedhay ee laga cawdee layidhi waa irhaab dagaca ay ula baxeen cadaaladdarradaas asalkiisu muhim waxaynu uga jeednaa waxa islaasimay qadiyad dhaqaale oo aayaddu ay ka warramaysa iyo iyada oo nasku uu tilmaamay in dalkiiyo dadka uu fasahaadayo haddii ay timaado mucaamala xumadan iyo dulmigan dadka waxooda la cunayo ama madaxi ha cunta ama shicibka laftiisuba ha iscune eh haddii cadaaladdarradaasi sii socoto dalkiibaa fasahaadaya dhaqaalihiisii iyo nabadgelyadiisii iyo barakaadkiisii intuba meesha way ka baxayan walaa tacfaw fi lardi mufsidiin cuubiga iyo ifsaadka labadoo isku macne marka icfaa iyo ifsaad waa laba macno oo maaratay labada muujinaya fasaad baqiyatullaahi khayrun lakum in kuntum muminiin waa arrin waana qofka muminkaa ah. mar walba inuu xusuusnaado ay tahy baqiyatullaahi khayrun lakum in kuntum muminiin baqiyada ilaahay baa idiin khayr badan haddaa iimaan leedihiin baqiyada ma hiya albaqiya dee horaynu usoo marnay maxay albaaqiyaat saalixaat wlbaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala baaqiyaadka waxyaabaha hadhaya ee wanaagsani ilaahay agtiisa iyaga xagga abaalmarintana u wanaagsan wax lagu yididiishana u wanaagsan almaalu walbanuuna ziinat lxayaati dunya baaqiyaadku waa waxa ilaahay agtiisa ku hadhaya waar kaydka aakhiro ilaahay la dhiganayo ee xalaasha ah ee shareecadda ilaahay oo la raaco sidii ay ahayd loo raaco ah taasaa akownka ilaahay idintaa loo aakhira ilaahay agtiisa idinku baaqiya baqiyatullah waxa loogu macneeyey culimmada qaarkoodna ay ku macneeyeen maalka ay adduunyadan ku haystaan ee xalaasha ah xalaalullaahi khayrun lakum in kuntum mu'miniin xalaasha ilaahay uu idin siiyey ayaa idin khayr badan hadda aynaan leedihiin oo hadda xalaal maxaa loo odhan waaye baqiya loo yidhi ina alxalaala tabqa waalxaraama yazuul xalaashuna way hadhaa xaaraantana ilaahay baa daba socda eh meeshunbay ka baxdaa yamxaqu llaahu ribaa wa yurbi sadaqaat ilaahay ribadana wuu tirtiraa baasha shayga la ydhaahdo sadaqadana yurbi wuu barakeeyaa wamaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali nnaasi falaa yarbuu cinda allah sakadiina waa kaa ilaahay tilmaamay inuu barakaynayo marka baqiyada xikmadda erayga loogu dooray nooca bal u fiirso oo dadka qaarkoodoo iyo jeer habka ay u shaqaystaan uu yahay xalaal ama madaxa noqdeen ama tijaar ama cid kastoo dhaqdhaqaaq samaysee dadka hadiyo jeer xalaasha biiriya ee xalaasha ku dadaala mustaqbalkooduna wuu wanaagsanaadaa ubadkooduna wuu ka akhlaaq iyo iimaan badan yahay ummadaha kale noloshooduna way ka deganaansha iyo raaxo badan tahay dadka kale wixiisuna waa wax yaroo korayo kobcaya u jooga qofka laakiin xaaraan ku ceesha ama tijaarad xun ha ku helo ama had iyo jeer maamul ha ka farataysta waxa noocaaseh intuu marka hore u egaado sidii bacla afuufay wax dibiray dibiray oo dhan walba uu iska dhigu kala badbato ayuunbuu sida ubax qaadhaya marka dambe isaga oo madow isaga iyo wixiisiiba ayaa la arkayaa ama qofkii cirkaa maraya caadaa maraya unbaa sagxadda qaniinaya waar hebelkani miyaanu hebelkii ahayn waa lala dadkunbaaba la yaabayaba wixiisu halkay taagnaayeen iyo halka ay ka soo degeen haddaad diraasatulwaaqic samayso waa arrin arki karaysa wey marka baqiyatullaahi khayrun lakum haddaad doonaysaan ina idiin hadho xoolihiinnu qofka ay u daa'imaan waanu baqiyada ilaahay ku dadaala xalaasha wamaana calaykum bixafiid waar anigu ma ihi malagii idin xisaabinaya idin ilaalinaya waxaan idinku lahaa balaaq daydi soo gaadhsiiyey qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii yaa shucaybu shucayba wiidheen asalaatuka ma tukashadaada ayaa ta'muruka na faraysa ayaa ku faraysa an natruka inaannu iska dayna maa yacbudu aabaa'una aabbayaashayo waxay caabudayaan aw an nafcala fii amwaalina ama xoolaha iyaga aanu ku samayno maa nashaa'u waxaannu doonno inaka adugu laanta adugu alxaliim nin dulqaad badanaya nin dulqaad badan baa alrashiid oo hanuunsanba qaala markaa wuxuuhi yaa qawmi tolkayow ara'aytum waxaa iga warantaan in kuntu haddii aanay calaa bayinatin min rabbi ilaahayga xaggiisa haddaan kaga sugnahay shay xaqa oo cad iyo mucjiso warasaqanii uu igu arsaaqay minhu xaggiisa risqan xasanan arsaaqad wanaagsan bal ka warrama dee maxaa igu diidaysa wamaa uriidu ma doonayo an ukhaalifakum inaan idiin weydaarta ilaa ma anhaakum canhu waxaan idiin diidanaa idinma weydaaranayo in uriidu maa uriidu ma doonayo ila alislaax inaan wax wanaajiya unbaan doonayaa ma staactu intaan karo wamaa tawfiiqii ila billaah waafajintaydu may ahaanin ilaahay oon kaashado ayuunbaan ku waafaqi karaa wanaagga calayhi tawakaltu isagaan tala saartay wa ilayhi uniib isagaan u toobadkeenaya u laabanaya u noqonaya mar walba waxaa ilaahay isu kaa barbar dhigaya awliyada ilaahay hadallada ka soo yeedhayee quruxda macaanka iyo qiimaha badan iyo cadowga hadalka ka soo yeedhayee qabiixa ahee foosha xun waa muwaasana qofka had iyo jeer dhagalehee si fiican naska aan dudubinaynuna iska akhriyayn ee macnaha dhuganaya ee isu miisaamaya hadalkay leeyihiin iyo hadalka uu leeyahay xiwaarka iyo dooda meesha ka soconaya iyo dagaalka miiska ee meesha ka soconaya markaad eegto aad buu kala tagsan yahay aad iyo aad ayuu kala tagsan yahay waxaad arkaysaa qofna hadalladiisu inay qofka soo qabsanayaan ay soo jiidanayaan oo sidoodii u muuqda ay yihiin qofna balaayo kale ka dhex hadlayso oo qof la duufsaday oo shaydaan derderay inuu yahay hadalladiisa foolxumadooda iyo halka lagala hadlay siday uga fogyihiin waa hadalla fiiha almuqaalata waalmudaaraat wax badanoo la isku dabarogaya hadalkooda ku jira shucaybow baydhah shucaybow ma salaadahaagaa ku faray inaannu iska dayna diintii aabbayaasha iyo sanamyadii ma salaadahaagaa ku faraya inaannu xoolaha iyaga waxaanu doonayno ku samayno wallaahi nin wanaagsanoo waxaa tahay nin hanuunsanna wanaagsan baata halkaasmaxaad u fahmi kartaa marka waa jeesjees dheeldheel weeye iyo iyagiyo ku jeesjeesaya marka hore waxaynu ka fahmnay cibaadadan salaada la ydhahda qaaliga ah ee ilahay addoonka uu kula xidhiidhayo inaga faralka ah shantiisan eh, jeer habeenkiiyo maalintiiba inay berigaaba jirtay inay dhaqankiiyo soo jireenkii saalixiinta ambiyada tahay ayaad halkaa ka arkaysa oo marka aad ambiyadoo dhan intooda badan salaadooda wa awsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xaya oo nabi ciise calayhi salaam wa kaana yamuru ahlahu bisalaati wazakaati marka ambiyada had jeer ilaahay bay kula xiiri jireen cibaadadan salaada nabi daawuud alayhi salaam isagaa ugu soom wanaagsanaa buu nebigu isagaana ugu salaad wanaagsanaa salaada ugu qiimo badan iyo soomka ugu qiimo badaniba wuxuu ahaa soomkii iyo salaaddii nebi daawuud alcibaada waa muftaraqu ariiq wadadu halka ay ku kala baydhayso xaggeeda qofka u baydhaana waa muslim dhinaca kale qofka ka mare iyada iska weydaartaana liiskii gaaladu ku biicay waa salaada ilaahay ku ibtileeyey soomaalida macnaha ay ku ibtilaysayihiin shayaanku intuu duufsaday aad moodayninba wax faralahoo ku waajibayba inay tahayba salaadahaaga waxaynu kaa faa'iidaysanaynaaoo kale halkaa qofka aan iimaanka lahayn waxa dhibaya qofka mu'minka ah camalka saalixa ahee ugu wanaagsane ugu mudan ee ilaahay ugu dhowaanayo kaa way dhibaysa way dhibaysa qof baa laga yaabaa inuu mid kala waaniyo u idhaahdo war iminkumaad soo tugtukataae eh? waniga saasumaad noogu tugtukataa macnaha salaadiisuu markiiba wax ka sheegaya in cibaadada wax laga sheego iyo waxa addoonku uu addoonnimada ku xaqiijinaya arrin aad u khatar badan weeye waa astaamii kufriga wanafcala fii amwaalina maa nashaa marka waxay xuseen waar shirkiga iska daaya dulmigana iska daaya labadaasay kaga dhigtay labadaa arrimood dulmigii ilaahay laga gelayay iyo dulmigii ummadda laga gelayay labadaasay qaniineen markaasaa waxay idhaahdeen dulmiga laga gelaya ilaahayna waxay idhahdeen dhaqankii aabbayaashaya wey tan kale ee dadka waxooda hadulmiyanah hadulmiyanana waxay ku sheegeen xoolaha yagii aad faragelisa xoolaha yagii ayaad faragelisa waay inaka la anta alxaliimu rashiid ma u malaynaysaa nabigan ay dhaliilayaan ay eedaynayaan kasoo horjeedaan inay u qirsan yihiin inuu yahay nin hanuunsan oo dulqaad badan maya waa arrimo waxaa la yidhahdaa waa tahaakum iyo istihzaa qofka marka lagu diganayo ama lagu jeesjeesayo ilaahay baa ahlu marka uu naarta dafsi iyo aakhiro ayaa muxuu leeyahay duq innaka anta alcasiisu alkariim bal dhadhami naartan hadda waxaad tahay mid wanaagsan oo fiicane kariim casiis waa ahlunaar labadaasa ilaahay u dhiibay dee markiiba waa kudigasho kudigasho qof sakaraadoo naftu ka baxayso ama faqiiroo aad u baahan haddaad tidhahda wallahi waad dhargaysa aad baad u ladantay waniyo fiicanidah muxuu ka odhanayaa kelmadda kugu jawaabaya waa maxay wuxuu kuleey waryaa waar haygu diganine waar maxaad igaga diganaysa soo anigan xanuunsanaya il daran soo anigan faqiirkee faramaran ma inagii baa isku diganna buu kuleeyahy marka nimankaas waa noocaa kolka ammaanta uu ammaanayo gaalku qofka ka soo horjeeda inaanay dhab ahayne waxuun ku jiraano fiiha laaqiya <clears throat> nabigani wuxuu war bal ka warrama haddaan bayiina ku sugnay waa mucjisaadka arsaaqad wanaagsanna ilaahay uu isiiyo xasana arsaaqada wanaagsanina waa xalaashi laba arrimood iyagu waxay ku faaneen iimaan la'aan iyo dulmi isaguna wuxuu ku faanayaa iimaan iyo arsaaqad wanaagsanoo xalaala ah. eh, in kuntu calaa bayinati min rabbi bayinadu waa nebinimada bayinadu waa mucjisada iyo diinta warasaqanii minhu risqan xasanan arsaaqad wanaagsanna ilaahay wuu isiiyo xalaala ah oon xaaraan kaga maarno allaahuma aninaa bixalaalika can xaraami wa bifadlika can man siwaak wa can macsiyatik inuu qofka ku ducaysta in fara badan wey ilaaha xalaashaada waxaad nagaga kaaftoonsiisaanu kaga kaaftoona xalaasha aanu ka maarana xaaraanta ilaahw xalaalnasi ilaahayou fadligaagana siiyoonaan bani aadanka u baahan daacadaada ilaahayow noo sahloon macsiyadaada ka darum wamaa uriidu an ukhaalifakum ila ma anhaakum canhu manhajkiisi iyo mabdiisiibu cadayste wuxuuhi waxa aan idiin diidaya inaan idiin weydaarta ma doonayo aayaddu waxay ka mid tahay aayadaha had iyo jeer xidhaya hagaya u horseedaya qofka daaciga ee wanaag dad faraya an yafcala alkhayra wayatiya bih waa inuu khayrka sameeyo wayadcuwa ilayhi dadkana ugu yeedho yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun aayadan iyo aayaddaas ayaa isku macnaa <clears throat> adigoo macnaha wixii aad dadka u diidaysay u weydaarta mistaaqiyadda hadalkaaga hadalkaaga jiritaankiisa iyo qiimihiisay luminaysa kolkaasaa wuxuu ku leeyahy oo niyoso adigan samaynaya qof kasta oo tusaalaa madaxda waalidka culimada acyaanta qofkii kelmad wanaagsan ay ka soo baxayso hoosta ha ka xariiqo oo ha ku xisaabtamo inuu camalgeliyo inuu camalgeliyo waajib ilaahay uu saaray weeye marka hore mar labaadka shakhsiyadiisa iyo sharaftiisa iyo wuxuu sheegaya runnimadiisa ku xidhan ayaa ku xidhan haddii imanka carruurtaada tusaale absad miaal carruurtaada aad wanaagga farto oo oo dabeetana ay kaa arkayaan waxaad sheegaysa waxaan ahayn iyagoo aan afkaba wax kaa odhaninbaa waxay aaminsan yihiin inaad been sheegayso ilmaha qowlkaaga iyo ficilkaaguba waa inuu baraa cadaaladda iyo runta iyo deeqsinimada soomaalida had iyo jeer marka ay ka hadlayaan qofka dhaqanxumada waalidka ayaa waxay idhahdaan ninbaa caruurtiisii sigaarka u diido wuxuu hi iska daa iska daa aba sigaarka iska daa aba sigaarka iska daa intaana ii dhiib <laughs> haashka ii dhiibo inan buu ka waaniyey sigaarkii miduu dhala wuxuu waraaba iska da waraaba iska da waraba wuxuu yahay dabeetana inankii wuu bahal ku cabbaya laakiin haashkiibuu ka shaxaabay daaqigii dhakhtarkii baa la mid a ah. isaguna isagoo sigaarkii cabaya hadduu yidhaahdo iska daa balwadda uu qorayo xaggana ka qiijinayo lama rumaysanayo madaxdii baa la mid ah. kullu dalik wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu laa tanha can khuluqin wata'tiya milahu caarun calayka ida facalta caiimu in uriidu ila lslaaxa ma staactu wamaa tawfiiqi ila billaah waxaan doonayaa un inaan wax islaaxiyo islaax waa shaqada qofka muminka ah ifsaadkuna waa shaqada qofka faajirka ah ifsaadka qofka muminka ah halkuu taagan yahayba waxbuu dalku islaaxinaya oo diintu islaaxinaya oo qoysku islaaxinaya oo naftu islaaxinaya yuslixu nafsahu wa yuslixu khayrah saalixun muxsin muslixun baa lagu tilmaami karaa saalix wa muslix saalixun nafsahu wa muslixun khayrah in uriidu ila lislaaxa ma staactu wixii dalka iyo dadkiiyo diinta ay kharibeen dadku ayaa rususha ilaahay usoo diray inay hagaajiyeen dadku naaray shidayaan rusushuna biyahaasay ku shubayaan wamaa tawfiiqi ilaa billaah waxay tilmaamaysaa wax kastood qabanaysa xirfadaada cilmigaaga xeeladaada ha cuskanin laakiin ilaahay ku tiirsanow inuu isagu ku waafajinayo inaad awooddiisa ku shaqaynayso inaadan ilbiriqsi ka maarmayn camalkaaga iyo cibaadadaada waxqabadkaagaba isagaa qurxin kara calayhi tawakaltu wailayhi uniib cumar bni cabdilcasiis raximah llah alkhaliifat alkhamis caado waxa uu ahaad iyo jeer madaxdiisa gobolada marka uu qorayo wanaagga uu farayo iyo toosinta ummadda iyo waajibaadka uu siinayo aayadana kusoo gebagabayn jiray waxa aan idin leeyahay sidii addoonkii wanaagsanaaye shucayb uu ku dhawaaqay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila lislaaxa ma staactu wamaa tawfiiqii ila billaah calayhi tawakaltu wailayhi uniin marka taasaa waajiba ah. waa xil saaran qofka muminka ayo ah, uu gudanaya qowlan wa ficlan allah subxana wa tacaala